aswaatu alkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa koryeela kitaabka kaamina udhiga kufriga gobonsha kelimadeena kores koryeela kitaabka kaamina udhiga kufriga gobonsha kelimadeena kores kii shahiiday bay ku dhayadeen kaama baaqin yahuudka kolkii ay soo gudbaan kii hore xasuustaan kii shahiiday bay ku dhayadeen kaama baaqin yahuudka kolkii ay soo gudbaan kii hore xasuustaan kor yeela kitaabka kaamina udhiga kufriga godonsha kelimadeena koreed kor yeela kitaabka kaamina udhiga kufriga godonsha kelimadeena koreed kama seexan kitaabkii allawayna kor u qaadistiisa kama uusan harin kama seexan kitaabkii kalaamkii allawayna kor u qaadistiisa kama uusan harin qaryeelaa kitaabka kaamina udhiga kufriga gobonsha kelmadeenaa kores qaryeelaa kitaabka kaamina udhiga kufriga gobonsha kelmadeenaa kores kaarimow ka aqbal koryeelihii kitaabka kala jaaray kiristaanka ka waraabihi jannas kaarimow ka aqbal koryeelihii kitaabka kala jaaray ka waraabihi jannas